اللهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم وبارك وجل وذكرنا ما نسينا من فضلك يا لطيف ربي صلاة وسلام يا كريم وقال وعصاي ابنه ابن زين الامام زين العابدين قال محمد الباقر دهاي رضي الله تعالى عنهما salaakalaadi ahaadee waxaas dhahay awsaani abi adooge waa waa i dardaarmay وقaal وasla laa تaصxabana خamsatan shan hala saaxibiin walaa tuxaadithm hala sheekeysanin walaa tufariqm walaa turaafiqm aula rafiq noqonin fi طariiqin jid laa shanta haddaas ku sheega laa tasxabana fasikan koowaad waayo laa tasxabana fasikan hala saaxibiin fasik fa inahu siga yabic wa kukadahaa biaglatin wa hal mar la cunaayo iyo wixii famaa duna iyo wixii kahooseebo kukadahaa saasayt waaye hadii manaha waaad kusilaysatid camal waaye wax yar oo hoose hadii oo lasiis yani waa iska ogolaa sirtaada waa fiiya macnahaas inaas wadaa dhici e, karaa amas koo kale askaa doo askaa doorahaa nin kale askaa doorahaa wax oo maana lahayn askaa e, doorahaa oo ninkaas iska helaayo qultu waxaan dhahay asdha abati wamaa dunaha aklada waa kasniye waxa ka hoose maxa waay ss u gadaa akl wax ka hoose yani asda yatma fiha waa damca uma laa yanaaluhaa ma gaaraayo waa damca inasku gado alaas laakin ma gaari karo walaa tashab kalamaad walaa tashabana albakiila ninka bakiilka hala saaxiwin fainahu yaktacu bika waxaas kaa goa axwaja ma takunu ilayhi waxaad adiga ahaayesid waxaad adiga aada u baaha badantihid aska gohaa walaa tasxabana haddana kan saddexaad waxa waaye walaa tasxabana ala saaxibin kadaab nin beenaala nin been badan fa inahu bimanzilati saraab dhalanteedka manziladiisi waaye fa inahu isagii ninkaas oo kadaabka bimanzilati saraab dhalanteedka mitilkiisi waaye waxaa saraabka dhaanjiliyeedna wa waa la dhehi jiray luqada konfur inay tahay dhici karaa waxa oo meel dheer laga arkaayo oo bi biya camalku naqahayo waaye beenasku sheegaa maogtahay biyaad umaleeheysaa markaad ood ood timaadid waxaad arkeysaa inasba waxaas wax biyi liraaba mea asyaalin yubcidu waa kaa dheereyaa canka adiga kan beenaaleh qariibkiias kaa dheere waa kaa dheere manaha waxa amalaa dhici karaa nin dariibkaada ee camal asku diraayo beenaska wax beenaas soo sheegaayo saas inaas wada wayuqaribu minka albaciid kii oo baciidka ka kaaay kaa dheeraay oo kusoo dhaweeha manaa wax oo adiga run adumine wax fiican as sheega oona been yahay walaa tasxabana ala saahibin axmaqa ah ko doqone kan af kan afaraad walaa tasxabana hala saaxibin axmaq dabaal fa inuu yuriidu wuxuu doona an yanfacaka inuu wax ku taro fa yadurka dhibaatas ku keena manaa asaga inaas kudhibo muudan lahayn markii hore ina wax ku taraas rabaa wa wa wa waa dhibaat wax dhibaata laas ku keenaa manaa wixii manfacada eh wixii madarada eh makala kasaayo waayo ad qad qiila waxaa la dhahay caduwun caakilun nin hadaw oo caaqile khayrun waxaas ka khayron yahay min sadiiqin ahmaqa wadaay oo dabokdoqone kan shanaad waxa waaye laa tas walaa tashaban ala saaxibin khaatia raximin nin oo qaraabo goyse ala saaxibin fa inahu fa inii aniga wajadtuhu waxaan helay malcuunan asihay koola hawaali fi halaathati mawaadic saddex meelood oo min kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisi kamid e kolu awaali aan ka helay aayadahan waxaa su wadaa umada aayadaha oo qur-aanka muhimin oo silaturaximka oo dadka ku booriyeyso aniga horta maxsuusi wax lu hawaali yani saddex meel inaa lu xusi silaturaximka inaad fiican yahay camal inaas wada dhici karaa wاtaqu llaha aladi tasa'aluuna bihi wاlarxaama aayadahaas camal waano e, hadda anin soo xaadir sahoy meel saddexaad meel lamaad waa jiraa waruwiya waxaa la wariyey anahu takalama rajulun aa waramay fi zayn lcabidin as ku waramay waftara aleyh waa ku been awoor waxaas ka sheegay waa ku been awoor faqaala lahu zayn lcaabidiin waxaasuu dhahay ninkiyaasuu dhahaa in kunta haddaad tihid kamaa q in kuntu kamaa qulta haddii aniga an ahay sidii adigii u sheegtay faastakfir llaha tacaala ilaahay dambi weydiyaa makarim اlakhlaq way firi yani wain lam akun makarim اlakhlaaqi yoolkiisi waay ilaah ku maneestay wain lam akun haddaan ahayn kamaa qulta sidii a tiri haddaan ahayn fakafar allahu tacaala laka ilaahay ku dambi ds ilaah ku dambi dhaaf dambiyaad iga gashaye taas wa dulqaad yoolkiisi waaye nin oo imaam eh, imaamnimadiisa sukuraadsin yahay l waxaa camal laga heli karaa faqama ilayhi rajulu ninkii waa cudurda waa soo joogsaday muctadil asoo cudur daala waqabala raaso madaxaska dhankoodi waqaala juciltu fidaaka furashadaade ah, ilaahay ka yeelo lasta kama ma tihid kamaa qultu sin dhahay ma tihid fastakfir li aniga idambi dees wey di anaaba dambi dees naliwedi ubaanaye anaa gafsanaye ninki caakilaas ah waa soo baraarugi mogtahay naska gabdanaya waa isfahmi qaala waxaas dhahay gafara allahu laka ilaahay aku dambiga dambi deeyo waana si waas balaa ninkaan soo dambi dees rediiba saas laas ugu tegi lahay dhawaata weyna kasoo gaari lahayd faqaala ninkaan maashaalla imaamkana yani eh, fursas usiiye waa baraaruji ninkas eh, hadalkiisa carab ma gelinin makaroonin faqaala rajulu ninki waxaas dhahay markiis dambi deey isweydiyey allahu aclamu hayfa yajcalu risaalata ilaahi waa ogsoon yahay mee risaaladiisa as yeelaayo manaa waxawaaye iminka maqaamkii waan weya waaan waxaadna kumutaasataan akhlaaqda fiican waxyaalahaas akhlaaqdaana oo ilaahayna sii wax oo nigu nigu cusub ma aha waay macnaha wax oo asal oo abka ab iyo oday oday abka soo gaarteen waaye risaalada nabigana waa ku sharafoodeen meehaska ad kasoo dhaxal qaada hoysaa waayo macnaha walaqad waxaas usugaynaa nabigana awlaadiis bas kamid yahay walaqad axsana alqaa'iluun ninkii dhahay waa wanaajiyey shaacirkii dhahay hadalka hadda an sheegoono wama annaasu ilaa waaxidun min halaathati shariifun wamashruufun wamidlii muqaawamu wama annaasu dadka maanin ilaa waaxidun min halaathati saddex hal kamid ele waa allah ko shariif waa ilaahay sharaf cilmi amase jaah eh amase maal waxaa ilahay asku sharaf amase sharaf oo nasab sida asharaafta camal wamashruufun koo laga sharaf leeyahay mano oo laga sharaf leeyahay oo dadka liidaayan camal saas camal waay no wamithli muqaawamun ko aniga mithilkeeyahay oo muqaawamun dadka oo olajoogsahayo oo dadka kahor imaahayo saas camal waay man wamithli macnaha shariifna maaha mashruufna maaha mano yani khaslo oo dhedhexaadas qabaa waay macnaha waa dad kale maliibi haya sharif sharifna maaha waa iskusi naftiis mili shaarka dhooy waa waa isxaqirooya naftigiis faama aladi fawqi nanki io koreeyo facrifu xaqahu hadad kala saara faama aladi fawqi kan aning io koreeyo facrifu xaqahu xaqiisi waa aqoonsaa waatbacu waxaan kuraaca fi xaqan kuraaca xaqa aan kuraaca walxaqu laazimun xaqa in la raacana laazim waaye xaq waa ku raacaa waa ukirsanaa fadligaas oo ilaahay sii waa ukirsanaahaa maxasdaayi nicmadaas oo ilaahay kumaneystay mis joogan joojihaa waama aladi mitli kan anigoo kale oo lamadad ahaen fain zala hadduu sinbarahooyo o hafaa amase asgafo os igafo dambi as iga galo tafadaltu tafadaltu waa u tafadulaa yani ina cafiyan utafadulaa in alxura bilfadli xaakimu ninka xorka waxaa isku xukmiyaa fadli fadli asku xaaku asku xukmiyaa waama aladi duni ka iga hooseeyo fain qaala haduu idhahaas dhahay sumta can suntu hadii hadal asdhaho hadal as idhaho oo hadal xun suntu waa ka dhowraa an maqaalati xaggeed cirdii sharafteeda an an an dhoorsahaa waay maanaa maqaaladiis waa ka dhoorsahaa wailaa malaahimun qofka eedaaya hataa ayuu eedo arrintaas macnaha makudaysahaayle waay manaha sharafteedaan ka dhoorsahaa hadis ay ana mamula ayta may waayo dulqaadan ula imaaha waayo hataa dadka iska dhahaan waa kana xaqa ulahayd inaad iska difaacdid maxaad aamustay maxaad ujeesatay asi kala hataa uhumbaaraan cabsi waxaas hataa ay uhumbaaraan sa ulsimu nafsi safxa an kuli mudnibin warka hadaas cadeysti nafsadeyda waxaan laazimihaa af kasta oo dambaaro oo dambi gala ilah iska cafiyo wain katurad minhu calaya aljaraa'imu xaggiisi dambiga os os iga galaayo hababadatae mar kasta waa dis dambigalo waa carfiya haddana waa dis lama kus waa carfiya waaqbala qadimu lizayn alcaabidin musrican bishawaahin yani yani hilba oo la solay as usoo ula degdega waaqbala qadimun qadim oo zayn alcaabidiin lah asoo soo qaabilay soo socday usoo soo degdega musrican bishawaahin oo wado hilba oo la solay min atanuur mufrad xageeda hadda le laga soo bixiyay dayfin cindahu suwadi dayf oo cinda ah, ah, alimaam zayn caabidin joogiya suwaday fasakata min yandi ah, ilahay amarkiis amarka eh, yani amarka ilaahay asaasi kuqornaay gacantiias kadha ka dhacdi calaa bunayin lahu sakiir igaar yar oo imaamka dhalay aas ku dhacay soo kuleelkiisa fa asaaba raasahu khatar waay madaxna otiyin hilbihii oo kuleelka ah lasoo wadi si wati hool hoolihiis sidiisi ah eri wixiis ahaay be madaxaas ka gaari faqatalo waa dilay faqaala zayn alcaabidiin waxaas dhahay radia allahu tacaala canhu ninkii oo saas iyaarkiisi oo oo oo oo ka ahaaday soon khasdin waxaasu dhahay anta xurun adiga waa xurowday khaadimka adoonas waaye saasaa laga fahmooya lianaka lam tatacamadu ina iyaarki dishid ahaan muukasdin waakada fi markaasi waxaas gudagali al dhaha fi jihaazi ibni dulqaadkaan al dhahaa ininkiisi inaan diyaariyo oo dakidiisi khalqaaliyo kafintiis khalqaaliyo faagidiisi khalqaaliyo qabrigiis la faago os khalqaaliyaas gudagali waxaas dhab wax malaga dhiganin amarki E, istislaama subiaqaba ilaahay su hogaan samey ninkaasna wax muuqawin humaana humaa yar hataa muuqaadin e, wadakala calaa mohamed bin usama bin zayd waxaas ugalay imaamka usama bin zayd gaalkiis oo mohamed la dhahaay fi maradihi usoo jiradiis as ulagal usoo jiran fajacala mohameda yabki mohamedki waa gudagalay asdhoahay markas imaamka asarki faqala lahu waxaasu dhahay zayn alcaabidiin waxaasu dhahay radia allahu tacaala canhu xaggiisa allah ka raali ahaade waxaasu dhahay maxamedkiyasu dhahaa maashi anuka maxaa ku daari qaala calaya daynun dayna korkeey ahaade qaala kam huwa meeq waaye qaala kamsata cashara alaf dinaar waaye tam i shan kun dinaar faqaala huwa calaya ana anaa korkeey as anaa kaa qaabilaa anaa kaa gudaa wakaraja waa baxay khasrasaasay ku dhamaati deeqsi deeqsi waaye tan khasraan ciidane deeqsinimadiisa ay caddeeheysaa wax lamid e maleh kharaja yawman min almasjidi maalin waxaad kasoo baxay masjidka imaam zayn lcaabidiin falaqiyahu rajuluna la kulmay fasaba waa caayi fasaarat ilayh wa waxaa usoo kaceen cabid adoomanka iyo mawaalida a usoo kaceen adoomka surey adoomankiisa adeegtayaalkiisa kol usoo kaceen ala dhahay faqaala lahum zayn lcaabidiin inaas usii leeyahay kuwiisna waa ku jiraan kuwa kalena inaas kay jiraan waa ixtimaala faqaala lahum zayn lcaabidiin waxaasu dhahay adoominkii mawaalidiis oo kaen mahlan can rajuli ninka kajoogsada asdhahay ka xasil noonaada ka hela uma aqbala caleyhi ninkiyaas qaabili soo u tagi waqaala waxaas dhahay maa satara canka maa sutira canka min amrina waxii amarkaaya xaggiis lagaa asturay lagaa dawoolay yaa aktaru badan alahaan le aniga ceebteya maaha ceebyaal kale badan oo adiga ogeyn aan leeyahay <laughs> laka alaka xaajatun nuciinuka caleyha dan ma leedahay oon ku kaalmeeyeyno fastaxya rajulu ninki waa sariigti faalqaa caleyhi khamiisatan kanat calayhi waxaana go-o usiga watay oo khamiisada waxaa dha waa go waayno oo mado oo afar geesood e waayno askuridi oo si korkiis ay fuushi waamara lah waxaasna amri alfi dirham kun dirham inaa la siiyo fakana rajulu ninkii bacda dalika yaqul waxaas dhahi jiri ashhadu anaka min awlaadi rasuuli sala allahu alayhi wasalama waxaan markaati kacaa awlaada rasuulka inaad kamid tahay maxaa yala dabeecadaan kale af kale ma yeeli kara ilaa ika maahine eh saas waay eh asalkii suuban ani faraciisne waa suubahayaan qultu aan dhahay as dhahay aan dhahay as tiri ninka musanifka abdusaciid adhahooya hadalkaan ya alyaafici asaas dhahooya hadalaas kusii darsahooya hadalkaan hadda socdo asra waa inaas usna hadal kusii darsado istifaalodo qultu waxaan dhahay as laa yatawaham irun laa yatawaham irun min dogon yo yo yo wahmoonin ayaw umaleynin anahum aalubeytka kanuu ahla dunyan ina ahaayeen halahaan badan oo duhiyeen aan badan addunyada kujireen ay ahaayeen halahaan nin addunya kujiro oo maalqawale bixi karaa matahay abdoqon halbikir soo galale a ah, eh, umaleynin ina ahlu eh, addunya ay ahaayeen yunfiquna min alamwaal oo adduunyada xaggeedi maalkaas oo hadda aada soo maqanshi ay ka bixi haayaan inama kanuu waxay ahaayeen asqaay waaa waxay ubixi haayeen ahla sakaa ay ahaayeen waftu wa karam iyo atawaruk saaxib wafadlin wamruatin ay ahaayeen dad sharaf doorsahaayan ahaayeen wajuudin min dad deeklahay saaxib ay ahaayeen wajuudi makaarim makaarim akhlaaq eh, ah, makaarim akhlaaq juudkeedi ko saaxib ay ahaayeen kaanat taatihim dunya wawi maaheesi wayukrijunaha fi lcaajili isla dhaksigii waa bixiyahay malceshiheenin wafihim yasduqu ahlubeytkaas oo hadda an aska hadli sheekh waxaa siri waxaa kurimowa qowl lqaa'il ninkii dhahay oo shaacirka ahay hadalkiisii oo siika ku amaani wahum yunfiquna lmaala maalkii way nafaqeeyaan fi awali lginaa deekda awalkiisi markii soo gala aan ya wabe waa bixi hayaan le mataahi hayaan wayastanifuna sabra sawarkan waa soo usboonahayaan fi aakiri sabri sawarka aakirkiisii haddii nin oo dhib ugeeyo waa sabraayan haddana dhib lamaad isugeey waa sabraayan le kasti saas camal waa dalka ida nazla alxayu algariba ida nazla alxaya daladka iga jawaan nin gariib hadii soo dego takhaaracu caleyhi ya takhaaracu caleyhi waa quractamaayaan oo hore atamaayaan falam yad eh, ninkii oo waxaa isleehayan ana anaa kusiya anaa kusiya ana waa isku gala marka waxaa loo baahaa inay hore atamaan ninkii hore usoo baxo ninkaasi gariibka eh a marti haadaa asi korkiisas ahaahaa markaas ay saas aragtid falam yadri eh, ma la ogaa karo almuqilu almuqilu kii faqiirka ah min almusriki maalka kawi ma lagal ogaa karo kulligood si u dhan yihiin Eh, waay waa inay siyaana rabaan diyaafadiis ay ukumaanay rabaan martiqaadkiisa waqaala aakaruun koo kale waxaas dhahay tacawada waxaas caada ka heeshay bastalka fi shaacir kale waaya shicir kale waaya tacawad ninas amaanoya asu dhahaa hadalkaan tacawada waxaas ka caada yeeshay bastalka fi gacanta inaad fidiyo xataa law anahu sanaa hataa dislaawo likabdin inaad laaw ahaa laawo askabloodo wii ashaabti oo lacag ah inaas dadka kabloodo askabloodo oo gacantiis asku ceshto as ahaad isku laawo ya lam tudichu anaamilu farihiisi adeeceynin malaab maayaan caadadiisi ba waaye bastulkafiga caadadiisi waaye hadii celi hataa hadii isdaho gacantaa yeeleynin waa soo furmaysaa Eh, saasiti waaye hadda gacan la finihaayo gacan alaawaayo maaha ile alewaayo kinaayo waayo bastul kaf wax siisamada waayo kafdigana shay gacanta lalaawan wax ceshishaalka waayo wax kafka laga ceshto kafkii oo wax dadka siiyeyni gacanta waa kaxirayaan saa saas le waayo walow lam yakun fi kafihi gayru nafsihi hadduu gacantiisi ku jira lahayn waxaan nafsadiisi ahayn oo waxba askamin laa wax maqabo nafsadiisi lay gacantiis ku jirtaa ninka nafsadiisi kolay adig nafsada adaa gacantaa ku jirtaa mogtahay si rabtidaad yeela kartaa calaashaa wax kastaa kusuubi kartaa lajada bihaa nafsadiisas uurilaayalaay e falyataki laha saaila ninka su-aalaayo ilahay falyataki laha saailo ninka u su-aalaayo ilaahay ha ka cabsado yeelin saas waay manaha eh, asyeelin hadii oo yani ninkani wa asku ogeyn asweydin amalo ilaah kacabsado dhow sas uhuraa ninkani ti walbahru badi waaye bad min ay nawaahi ateyto dhinac kasta adka timaali bad waaye dhinac kasta bad waaye falujatuhu badaas e, heyki moolkeedi me kubadeedi ah e. oo ahad gaari karin macruufka waaye ixsaanka dadka asusuubiyaayo waala waljudune saaxilu waaye waljawaad waan dhigana umaleyna waljudune deekdana saaxilu badaas xeebkeedi waaye saas heyki waaye waqaala kale waxaa ka dhahay shaacir kale kamilmawaasimi min safcaaha rumulatin ooqaada asla neefa usugnaaday oo xiliyaalka xilliga awaal xilliga xilliga aara ma jiro min safcaaha armilatin too oo garoob eh oo midibkeedana madow yahay oo maar oo maariin ku jiro wa min yatiimin wakam min yatiimin kam badanaa min yatiimin badanaa daciifi nudki oo dhawaaqi karin agoon oo yar daciif nudki walbasari daciif lbasare oo agoone oo badanaa oo minman askamid yaha yacuduka oo aday ku tirsahaayo takfi inaad kakaafisid dhiwaatadiis fakda waalidii waalidka aswaaye inaad kakaafisid ahaan ku shansahaayo badanaa kalfarki usoo kala yahay cunugaas adoon oo cunuga oo shimbir oo doorada dhaleysaa laa farki luqamuqabnaa hadii noo faaidays cunuga oo doorada yaryarka waay yar yaryin ay dhaleys waay fi lwakti oo oo abulkiisi ku jira ama waaraay lam yarahad oo soo joogsa karin walam yadilin oona buubi karin camal oo adiga macnaha oo wax weyn ukawati oo gacan kukawati ogaati yani saasayt waaye waqaala aakaru hadda shalay tacliiq yaranka bixinan kusoonanaafian hadda ahlubeytka khisaaleyaalkoodan waa hooyika ilaahay kukhasisi waayo nin ninko waan iska arkayna akhlaaqdaas waaweyn ilaahay ku karaameyo deeknimada iyo dulqaadnimada wa wax kasto ninkii ika jeclaado hadda baaba aba camal hadii kasoo qaadan usa ada dadki dakayan horey oo oliyaashi mashaaki oo asha ishaan usaa ku dambeeyey ilaah ilaah naga oofsaday ilaahay unaxariiste wuxuu ahaay waxyaalaha laga sheegaayo waxyaalahan laga sheegaayo wax ninku sifooyaas ahay dulqaad xaggiisa horta haayas ku ahay nin aada u dulqaad badanaas ahay ninkii ahay oo yani dhibaato damcaay ad arkeysaa kii shali cahay oo maanta usoo wax siiyahay arkeysaa taasaas ahaa jiray maanaa mdulqaadna ma lahayn ninkana sariix inas ku ahaadana waa jeclahay ninkii gafsan gafka waa ka toosiyahay waxaa kale u dheeraadna deeq deeqsi oo zaaid oo la suuray karin yani sidii imaam zayn alcaabidiin ra'yika laga sheegay camal ayaan kusoo aragnay oo agga xagga deekda sakinimada sakinimadiisa xadgudub ay ahayd naftirkiisi yani waxaana intiis noolaa dadka waxweyna isku taray oo meehareeras as masruufahay haddana oo wixii la ogaay daahirka aaba dhaweyn wixii kharsanaayo kasii badnaay dad ijaar guriaska dhiiwaayaa jira dad been asku gudaayaa jira wax kasta oo tolka oo dhibaato usadusha udhigaay xagga xagga wax bixiska xaggiisa ahaado wax kasta as as awalaska ahay calaa kuli xaal eh, wax kastaas awalka ah waa hadda aniga yani bis yani munaasabada oo kujirna ahaan ukeen mayne waxa idinka ishiin oo kusoo aragteen waaye wax oo oo cad waaye oo qarsooneen waqaala aakaru aakarka ko kale waxaas dhahay in alkarima layukfi canka cusratuhu nin kas oo oo kariimka e maaragtay oo deeksiga eh, oo sakiga ene eh, fakiirnimadiis waa ka waa ka karsaa dhahay xataa taraahu ganiyan ilaa adka aragtid usoo gani camal e askaa dhiga wahu majhuudun waana dhiwaateysan yahay walilbakiilina calaa amwaalihi cilala ahaaday amwaalkiis ilayaala ah ahaade jirayaal surku lcuyuuni oo indhahoodi bulug ah oo caleyhaa uju suudun oo korkeedi ahaade maalkaas korkeedi ujiyaal madmadow ahaaday maanaa usiga ninka bakiilka marki oo adwediska camala suure hoyano <laughs> wa bet hadda mahay betwa iga hayarin yahay eh, alaabti ku jiraa dana wejigaas ku humeyaa eh, ishaas ku ba wejig dhanas ku babedelaa eh, sina warkamaaba waa iskusiiyahay hataa waa adeeg oo mar kale waa waxaa isku isku ma hadalaa isku dhahaa oo marki e mar kale ugu soo nakanin cawaad badan iskusiiya hataa saasat allahuma anajina ina khaslat lbukli khasl xun waa ilahi aan magan galnay eh, qala xasan bin thabit waxaas dhahay radi allahu tacaala canhu lama qaala rasul lah sala alay wasalam warkau dhahay rasuulka ilahay naxariis idinkorkiisa aada lixayi min alansaar dad oo ansaarta kamida qabiil ansaarta kamida markiis u dhahay ya oo maxaas dhahay suubanaa sallahu alayhi wasalam man sayidukum ya bani salam reer bani salama ahaay yaa waay sayidkiiya qaalu waxay dhaheen alxurf bin qes calaa buklin fi laakin bakiil waayo camal waay no faqaala rasul lahi sala lau alay salam aas dhahay suuban ahay waayu daayin adwa min albukl jira maashi akadaran bakilnimada marka aska wadaa nin bakila ah, sayid manaqi karo nin gushi kabo bawarsim sayidkasma dhahaa sayid nima magaarin waay manaha bal sayidkum waxaway asdhahay subana salau alayhi wasalam amar bin aljamuuc insakay asahaay ahaanasu doortisi laga urihaayo khasadaa marka fasamica hasan radi allahu taala anhu maqalata rasuli ilahi sala allahu alayhi wasalam hasan bin thabit radi allahu taala canhu waxaas makli rasuulka ilahi sala ly slam hadalkiis oo saas asu dhahaay dadka meaas goobjoog ka ahay arinta marki oo s as dhahay faansha wuxuu gudagalay yaqul as dhahaa soo hadalka oo nabiga dhahay sal ly slam tacliiq ka bixihaayo waxaas dhaha yaqulu rasuul llahi rasuulka ilaahay wuxuu dhahaa gori korkiisa ahaade walxaqu qawluhu xaqana qowlkiisa xaq waaye xaq kalaba ma jiro qowlkiisa xaq waaye faqaala lanaa waxaas noo dhahay maadaa tacuduuna saydan sayd maxaa ku tiriheysiin sayd maxaa maxaad ku taqaaniin e faqulnaa lahu waxaanu dhahnay saxaabkadana joogaan faqulnaa lahu xuru bnu qays alxuru bnu qaysin waaanu dhahnay xur bin qays waayo saydka cala ladi nubakiluhu fiina anana isligayna waaan waxaan nisbayna asnaay fakiilnimo wakad naala sudadan sudadna waa gaaray sayidkaayna waayo macnaha faqaala saas soo bakiil ah sayidnima as gaari faqaala waaju daay adwad jiro o khatarsan maa jira asdhahay mil alati ramaytum bihaa xuran waxid ood ku sheegteen xor ala bihaa yadda oo ala bihaa yadda oo gacantiisni oo gacan xiran ay ku noqotay oo kasi khasmadaas oo gacantiisa too xiran camal ay ku noqotay oo amase wakala biaayada khasladaan darteeda oo gacantiis asku xirti kulat aydihim ulunuf ma khaalu qur'aanka waa ku jiraa mano qaalat yadullah mabsuutatun ano yadullah maqlulatun kulat aydihim wasawada waxaa sayda ka dhigay subanaa sala allahu alayhi wasalam amra bna aljamuuxi lijuudihi deeqnimadiis ahaan waxaqun waxa u xaq ahaaday licamrin oo dinadaa oo deeqa u ah an yusawida an yusawada inaa sayd laga dhigo idaa jaa idaa jaa'ahu su'aalu camarkiyaa la amaana haddana an haba maalahu yani oo lagala bo waay camal oo lusoo duulaya camalaas kadhiga oo nin kasta mubaaxo eh. ah oo ninba meeska qaadaayo hadii oo nin dad wax su-aalaayan uhimaani waaye eh. idaa jaahu su-aalu dadka wax su-aalaayan tuuqsahaan hadii umaan anhaba maalahu wax oo oh, oo oh, oh, iiga wax mubaaxo camalo ah eh. oo qaada karaanaas uu dhigaa oo wax oo cid cid cila jirin wax oo dad kusoo duuli oo ciidan kusoo duuleen oo kala dafaayan camal وqal eh, waxaas leha kudوه inahu cudat gadn beri waxaas niyahay baxsasho camal waay manaa wa baxsitiin walow kunta hadad ahaaleed ya cr bn qays calalati calaa mitliha camr ti camr camal bakiil khasladii xumeed oo bakiilnimada aheyd ya walow kunta ya cr bn qays hadaad ahaa laheyd xorkii haddana looso looso loo khitaaboya ala lati ala mila amrun ki oo amar oo isku sufo oo sakaynimada adi hadii ahaa lahed lakunta lmusawada adaa sayidmo ahaa laheed fatabasama rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilahi naxariis rasuulkiisa ahaade waa muusaawey markii hore shicirkaa astiriyey abyaada astiriy xasaan min shicri shicirkiisa isla muusaawey waqaala waxaas daa ina min shicri laxikaman shicirka waxaa kamid xikma yaalo waruwi waaa waxaana kalaala weri riwaayo kale ana min ashicri laxikmatan xikma kamid eh waqala alimaam alxafid asayd ljaliil zaydkii weynaa imaamka ahaa oo wax kasta qeybtii u horay oo u weynaay oo yani ka qaatay cilmi wax kastaba khadlalaa min taalim lakhlaaq cilmiga cibaadada radia allahu tacaala canhu waxaas dhahay saqaa nafsi ama fi aidi nnaas macnaa nafsadaas dhahay ay kasaqay naqato dadka wixii gacantooda ku jiro oo maal ah deeksi ah inay kasaqa naqato afdal waxaa ka aska fadli badan yahay min sakaa'i nafsi bilbadli nafsada oo ku deeqdo siismo oo dadka uu saqay noqoto macnaa ninka saqiga oo wax bihaayo waxaa ka fadli badanaa lahay dadka waxyaalaood adoon ubaan oo indha u taageyn oo kasakayna katid a saas alxikaayatu athaniyat wasabcuun xukiya waxaa laga xikaaya sheegan abi jacfar mohamed bin cali bin xusein bin cali bin abi talib aye zayn lcaabidiin gaadkiisaa la gaadaya radia allahu tacaala canhum xaggooda ilaah karaadi ahaade usiga adoogiis adoogiis kuli ilaha karaadaha ajmaciin marka waxaa ah kiti eh, oo sida caadadaha haa jiri abi jacfar mohamed mohamed mohamed ulbakir al dhahaya isaga waa ogaa doontiin mohamed ulbakir waayno imaamyaalka kalamaadasu gala manazin abidin kesa kowaad masa si abaraada a ah, kan oo shanaadasu gala marka niweynas ahay hoogaa waxaan rabnaa eh, hadalkiis waa siaan aan ka ogaano haddaan isku dayey ha inti on guri gelin wixii laga xikaaya sheeg markaas xikaayada usoo naqi karnaa waxaa manaawi nin la yiraa dabaqaadkiisi kitaabkaasi waa khabna waa jili hoyaadano dabaqaat alawliyaa isnaya qabasufiya allah waxyaalahan u baalaa kutubadaas ku jiraan wilmaleyl waxaas dhahay waaas dhahay munaawiyaa ka hadlaya kitaabkaas utabakaad as u hadlaa imaam maxamed albakir as hadlaa waaas dhahay sumiya bakiran bakir waxaa loo dhahay liannahu bakara alcilma cilmigaas as dilaaciyey as jeexay facurifa asluhu facarafa asluhu asalkiisas gasay cilmiga asalkiisa kas waa jeexay cilmigaas jeexay bakir saasa dhanbal caloosh jeexa asalkiisas ogaadaya waxaa lagu dhali imaam jacfar eh, imaam mohamed albakir madina lagu dhali eh, safar oo biseebi saddex la joogo sanada todoba konton iyo todoba sanada konton iyo todoba la dhali hijriya eh, qabla qabli jadihi lhusein bithalaati siniin abkiisa husein intii la dili saddex sano kahor a dhali marka markii la dilaa saddex sanaa jire alqaabtiisa saddex waa bakir shakir hadi alahaa lakin bakirasku mashhuur hawartiis waxay aheed al dhahay um cabdullah bint lxasan bint lxasan bin cali um cabdullah bint lxasan bin cali ay aheed al radi allahu taala canhu khatamkiisi naqshadiis waxay aheyd rabbi laa tadarni farda rabiyo hayugu tegin ano keligay aayadaas ah, ah, qur-aanka kasoo qaati ah, sifadiisna waxaas noocaas aalaay imaam mohamed albakir nin oo maarine oo dhexdhexaad joogiis shaacirkiis commit i sayd alhamiri ay kala ahaayeen waxaa zubair bin mohamed bin muslim almaki laga wariyaal dhahay waxaas dhaal dhahay kunaa cinda jaabir bin cabdillahi an joognaas dhahay radia allahu tacaala canhuma usi adoogis ilahay karaada faataahu waxa u yimid cali bin lxusein cali bin xusein kasasino min alcaabidina uhimid a uhimid waxaa soo ziyaaraha eh, jaabir bin cabdillah min saxaabi waay wamacahu ibnuhu mohamed sigaartiis mohamed mohamed abakir usoo gacanta ka wado aas uhimid wahu sabiin usoo cunug yar eh faqaala waxaas dhahay caliyun libnihi mohamed waxaas dhahay qabil ra'sa camig adaad taal barafir ilmale waay madax adeerkaadi madaxiisa dhankoo astaaye fakabala ra'so waa dhankooday faqaala jabir man hada ninkayaa waayo wakana kad kufabasiro indhaa aswaaya sahay jabir indhaa aswaay waa amowiya sahay yaa waaye ninkaa ishumi faqala lahu cali bin husein imam zilcabidin waxaasu dhahay hada ibni muhamed fadamahu jabir saana soo waa dho saana soo waa soo bumay waa soo bumay xawadkiisas ku qabsaday waqaala asda ya muhamed halkaas muam halkas dhaha muhamed rasuulullahi sayid muhamed rasuulillahi as dhaha yuqriku salaam an salaam kaaga kaaga kaaga wadaa waqsu salaami as salaanta iyo qablo as dhaha faqaalu waxay dhaheen kayfa dalika ya abaa cabdillah say arinkaas udhici karaan adiga maana markaas ma noolo no marka dadka sheekaya markaas waxaa tahay kuntu waxaan ahay cinda rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalama nabiga agtiisa sala allahu alayh wasalam joogi walxusein fi dhabta aska fuolo huseina xuseen fa dhabtiis asfuolo wahuwa yulaacibu usoo dhehdeelsihaaya faqaala waxaas idhaayas dha ya jaabir yuladu liibni lxusein waxaa loo dhali doonaa ibnun yuqaalu lahu cali sina cabidin waa loo dhali doonaa faida kana ywma alqiyaama hadi ywma alqiyaama la gaaro yunaadi munaadin waa la soonaadayaa ilah haggiisa laga soonaadaya waa la liyaqum sayid lcaabidiin alasoo dhahaa fayaqumu imaam cali bin husein waa joogsaa marka sayid lcaabidiin asoo joogsanaa asoo joogsaa wayuladu haddana waxaa loo dhalaa asdhahay licali bin husein ibnun yuqaalu lahu muhamed oo la dhahayo hadda waa si maxamed albakirka waay ya jabir asla rasulana sala allahu alayhi wasalam in adraktahu faakrihu mini salam cunugaas oma sayid mahamed baa didgaas salam gaas wain laaqaytu hadii lakulidid cunugaas faclam ogaaw ana baqaaka bacda khaliil waxyar le noolaahaysa al ahay ilahi amarkiis sinabi sheegas sala allahu alayhi wasalama e, ma noolaanin al saddex beri waxaan ahayn minawlan inaan lahay markaas ka sacdi taxdar inaska noolaay hadda marka waxaa waxaa la wariya al dhahay eh, maxamed ulbakir jaabir bin cabdillahi aswedi namakis u gali saasaa ah, la wariya ana maxamed ulbakir sa'ala jaabir bin cabdillahi aswedi radi allahu taala man dakala caleyh an caaisha iyo wamaa jara baynahuma waxii dureersaday dhexdoodii caaisha iyo caaisha swedi uma jara sayidna cali wii buras faqaal waasdhahay lahu jaabir dakaltu aleyha yawman an galya sir asiri maxaa dhexmari as dhahay no sayidna cali isto xoogaa dhexdooda wax jiri sayidna cali iyo caaisha jaabirkas weydiyey waxaas dhahay as waxaa un gali maalin as dhahay yawm caaisha waqultu laha waxaa un dhahay ma taquluna fi cali bin abi talib maxaa ka dheheysaa radiallahu canha faada kad rasa madaxa hoos geesi madax marki hoos ge waxay fikri fikireysaa mugtahay tuma rafacad fura usoo qaad waxaalad waxay tiri shicirkaanay tiri kasti waxay tiri ayaa man idaa matibru xaka calaa mixakin tabayana rishuhu min gayri shakin ay tiri hadii oo dahabka oo meel u ogaay lasaarayo luhoolayn inaa asliya waa adii lasaaraas dhahay waxaa adaaha ishka ku jiro waay adis ish ku jiro waa adaaha adaab saasn waa adaa shaki mala wafina ishu anagana ay tiri dad oo laban wanoo jiraa dhahay dad dahab saa dahab lmusafa dad dahab saasn wanoo jiraa caliyun baynana saydna cali dhexdaay waaasyaa tiri asiri shibh lmixak ki dadka fiican u ogaahay oo xun lu ogaahay maxagkaas kan oo dahabka oohoolaayo camal manziladeedasna joogaayo tiri wax maka sheegin markaas waa amaanti marka dhexdooda wax xumaan oo ma jirin waay macnaha marka hadda shee oo aan usoo naqano oo xikaayadani aan usoo naqano waxaa laga wariyay imaam jacfar mohamed bin cali bin xusein bin cali bin ab radi allahu taala ajmaciin anahu kharaja xaajan csoba usoo xijihaayo falama dakla masjid maki maskis gali nadara ila beyt kacbadasday fabakaa waa oy hataa calaa soto ilaa codkiis korka naqdo fakiila lahu waxaa loo dhahay in annaasa yandaruuna ilayka dadka dhan waa kufifiiri hooyaan falorafakta bisawtika soodkaada kudhimriyaa la dhahay qaliilan hinya soo dhimri sood soodkaada hoos ka hel dadka dhan ha kusudayo yaani adoo kaayayaabaan faqal waasla wali malaabki maxaan ooyi waayi lacala allaha tacaala waxaan rajiha asa ilaahi yanduru ilaya inaas igu soo dayo biraxmati naxariis inaas igu soo dayo aan rajiha faafuzu biha cindahu gadan oo beri adhow aan kuriiwaano beri agtiis aan kuriiwaano yawma alqiyaama uma taafa bilbeyti atawaafi wasala kalfa lmaqaam maqaam ibraahim garays ku dugtay rakactay tawaaf warafaca raasahu min sujuud mada kooraas kasoo qaada sujuudka fa idaa mawdicu sujuudi waxaan arkay ala arkay ya fa idaa mawdicu sujuudi waxaa la arkay mubtanun as kuqoyan yahay bidumuuci cayneyn labadiis cidood ilintooda ay kuqoyan tahay waqaala libacdi asxaabi waxaasu dhahaya mar al dhahay asxaabtiis bacdigooda inii lamaxzunun aniga nin tiiraaysanaaha wainii lamushtagal qalbi qalbigay waa ilaahas ku shuqluusan yahay amuur aakiras ku shuqlaysan yahay faqiila lahu waxaa la dhahay markaas wamaa wamaa xazanaka wamaa zana maxaa ku tiiraayan geliyey wamaa shagala qalbaka qalbigaadi maxaa shugliyey sakala waay qaala waxaa dhahay inahu man dakala qalbahu ninkii qalbigiisa afgalo saafiya khaalisa diin diinta ilaahay khaaliska saafiyiisa ninkii qalbigiisa afgalo shagalahu camaa siwaahu ilaahay wixii kasoo oo kasoo helo aska shuglihaa waxyaalaha dadka dhan adduunyada umuurta in aska soo shuglihaa ilahay laisku mashquulsanaahaa marka manaha waxaas ishaare inaad diinta khaaliska saafigeed inaad qalbigiis gali wama asaa an takuna adunyaa hadalkiisaa socdaa maxaa ay ahaa kartaa addunyada hal hiya maahanin asdaa ilaa markabuna kito markab doon od korkile waayo o thoob labistah le waaye maro ood labisati le waaye ano o imraatun asabta anaag oo asiibti le waaye o aklatun akalta cunid oo cunti le waaye eh, halahaas le waaye manaa o kama qaala amas hadal o haan dhigmo asbaha radi allahu tacaala canhu hala hadal oo aad uxikma leh waaye uma casaa an takuna addunya maxaa addunyada ay tahay hal hiya ma ahaanin ilaa markabuna kibtahu markab od kortile waaye waa kuwadeysa aakhira kugeey o thawbun labistahu toob oo adiga labisati waaye aakirkiisi waa bololalemano toobka toob waa dhamaahale toobkaasi nagaah darka waa dhamaaha wa bolola oo imraa asabtaha waaye imraa asabtahaa waaye laao jamaacada labadeedi xaaladahaas laisku ogyahay maftaha idana surcatu zawaal waaye adduunkana ita dhas waa zuuleysaa ma madaa'imayso ladado inti naagta oo adig macaas ah, khatarkaas oo oo manadaasi kabaxaay le waayo macaanta dhan oo khasdi loo jimaacayo dhan macaantan waktigeeda waa yar yahay wax oo ku daaimaaya ma aha oo aklatun akaltaha akle oo cunti le waaye akalta inti baatid oo ishtahehesid le waaye eh, haddana waa kabaaxo heesaa le yani idana Eh, wax oo qadarkeedi oo aad u yar le u ar zamanka o kama qaal radi allahu taala waqala waxaas dhahay al dhahay ina ahla taqwa waqala alimaam mohamed albakir radi allahu taala canhu shicada makidaka husan alayh الsalaam hay dhaha alayhi الsalaam anaga maxaba weyiin nalyal oo khilaaf yaal yar qaarkood ay sugaana timayne oo ahlusuna ay u khilaafayaan oo khatar ina qaala waxaas dhahay imaam maxamed lbakir waxaas dahay ina ahla taqwa aysaru ahlu dunya maunatan dadka ahlu taqwa dadka uu fudud waaye nafaqada xaggiisi ahlu dunya dadka uu fudud waaye xagga nafaqada wa aktaru maunatan uu kaalmo badan waaye inasita hadii hamaantid dakaruuk waa kuso waa kuxasuusahan wain dakarta hadii taxasuusatid caamuuk waa ku kaalmeehayaan qawaluuna bixaq illah ahlu taqwaas kafaalooya kuwa ilaahay xaqiis ku dhahid badan waayo qawamuuna kuwa ukumid badan waayo biamri illah ilahi amarka aza wajala faanzla addunya bimanzi bimanzilati manzilin faanzil dunya addunyana daji bimanzilati manzilin manzil guri manziladeeda camal booskeeda camal deji makasti oo nazalta bihi degti addunyana waaye guri camal alle uxisaabo macnaha oo degti wartaxal anhu oo kararati taas le waayastaay o kamaal kamaalun asabtahu amase o amase kamaalin maal camal waaye as dhahay asabtahu fi maalig oo ku heshi adoo hurdeed maal heshi camal no dahab o an gud dahab madawaa madawaanyal oo dahab waxaasa hesh luxlux min dahab manaamla ku jirtaa wariyo hosaleha fastakad waa farxey mafah inti riwaayad ku jirti fastakadta waa soo kacday oo laysa macaka minhu shayun aba wax ka haasanin aas soo kacday addunyadana saas le waayaa dhahay manaha hadda maalkaas yar arwodeed isku kadinin waayo manaha muddo yar le waayo waa ka tegeysaa ado xisaaba ku yaala aakharo ah, saasat ah, waaye eh, mabsuuf maaasdaha antuna ah, eh, heedaaradeeda asuu xeel dheeraaden bilculaa wamaa hiya gayru matman lilbalaaya addunyada ma ahaanin eh, waxaan ahayn nagaasho oo balaayada makaan ay ku nagaasho waxaan ahayn ma ahaanin balaayaadka dhan beliyidaadka wama washari waayo waxaan ahayn ma ahaanin astaay sharta ma i sohooyahay waxaan ahayn ma ahaanin sharta ma i sohooyahay waay astaay mumtaxan lbaraaya hadana dadka khalqiga ilaahay un mahil imtixaamayo waayo tukaadicu ahla ahalkeedi ay dhagartaa ahl nimanka beerleyda dadka dhan ba waa dhagartaa ayaga haas siyaab lahay oo xoog lahay dhagareysaa laasan waasoo haadkas dhahi jiri baabmukinaas fisraa ahlucaraaya dadka adduunyada aad uraaci oo qalbigooda uraaci hayaan waa beeraleyda no juhdi weyn ay ugalaayaan tacab wakti wakti eenay soo gal salaada hataa maxsuusa ah ayaa kasi waasay dhagareysaa hataa saas fi kasi haddana ninkaana wa isdhahay an aragna oo musanifka wato waanshada waaa inshaadin inshaacir asdhahay waxaas dhahay alaa inama adunya kaaxlaami naa'imin waay asdha nin hurdaayo oo riyoodi camal le waay asdhahay wamaa khayru ceeshin maa yakunu bidaa'imin eh, makasi khayr ceesh khayrkiisi maxaas yahay oo ceesh oo daa'imenin khayrka aswato maxaas yahay waay inkas khayrka yahay ta'amal fi fiiri asku dhahaa idaa manilta bilamsi mulladatan shalay hadii ood macaansati ood asiibti wax macaan ha fa afnayta ad dhamaysi macaanti unid ha ahaada naagtaada utagti ha ahaada ya hal anta ma matiido as dhahay ood dhamaysi oo ladadii kaa dhamaati ya madaa'imaysa mugtaa ladadeedi hal anta ilaa kaxaali min riyoha hamale matiido baabsufi usna meel oo dulculaal e oskaliyaa jiraan humuud markii soo shee sheega fa ina tamuud o caadun manhum aawi reer tamuud aw reer caad oo halkiiba xoogiis meel afdhamaaya oo wax lu kiyaasi kala jirin aawi dadkaas dhan faina tamuud o caadun aawi wamanhum yaayihiin wafircawn caawi waqawm kana minhum caawi wadakyanus caawi asxaab ahlkaf boqorkoodas waqawm kana dakyanus ma la hadi canhum oo hanuunka lahayn kaste fain alqarnu bacda alqarni aaw qarni halkii naga horeeyay bacda min alqurafa markaas ka jawaaba marki ayna ayna badan as sheego aaw dadkaas aaw dadkii saas ahaayeen fardaa kusoo ahaayeen dadkii oo kibraayen aaw markaas ilaah humudun hum bixufratihim humudun hum bixufratihim godkooda ay degeen asle ay ku dameen humudun fi muhudin qad takunu waxay ku degeen dab oo dami camal ay naqdeen as dhahay darab yaalo una kana noo xaasil naqa doono oo na sugeys asdhaan an lam yakluu o lam yakunu waxay kula tooyihiin as tahay dadkaas danbe iko la umin amal amas weligoodi soo jirin camal waay markaas ninka markis dhinto maal maalinbe markis maalin uu darsamo halmaanka halmaamaysa waa si zaaida le no qalbigaa waa halmaama le amis horey le xasusmaayeysaa saasaytu waay waqala radi allahu canhu waxaas radi allahu canhu eh, dalka wayaala ka dheera wallahu aclam mano filo misaak